ashrada somi dilxijati xajan saaxibe baabu fadli somi soom fadlishayen baabe wagayrihi wa baabu fadli gayrihi gayri somi soom geershay salaadi i sadagadi i walcibaade la sameeyo soom geershay eh fadligood yen baabey fi tuman fishana fadlilayen cashradaas oo alawali hore min dilxija xajka saahitan saaxibena kumida bilin dilxaja raw umanshe hore cibaadada la sameeya soon i eershe falageediyan baaba yani ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qaala ibnu cabaas cabdulahi bn cabaas may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may ka goolay ma min ayaamin ayaan mijart alcamalu camalfal camalkaasoo asaalixu sobon fiha fi layaami baaxabu lijeelan badinyilalah ilahi inti ke linjeelan badinyi min haadi tan linjeelan badinyi ti alayaam ayaamtanga yani ayaam alcashri famunka ayaamteed aqaalo asaabta meren ya rasuul allah ilaahi rasuulkiisiyo wala ljihaadu jihaad fi sabiililahi ka jihaad o dhon hataa camal oo lan kujeelan badanyi majar miya kaala nabiy wala ljihaad ata jihaad ma lan kujeelan badan waay fi sabiililahi lijihaada ilaa rajulun ilaa jihaadu rajulin rajul jihaado jayma rajulkaas oo kharaja wa rajulka bahey binafsihi nafsi rajuli rajulka naftis la bahey wamali wa bimali mali rajuli labahy oo falam yarjic huwa rajulkaasoy hangnagane min dalika almadkuuri madkuurkaas bishayin shay hangnagana maahin rawa lbukaariy adidka uriyey cabdالlahi بن cabas radi alahu taala canهuma qala may ka golay qala rasuul lah qala cabdالlahi mere qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may ka golay ma min ayaamin ayaang ma jart ma min ayaamin ayaamun ayaang ma jart yoomyaalo ma jaran ayaamtaasoo alcamalu camal camalkaasoo asaalixu soobon fiha fi layaami ayaan tasbaxdiy camal soobamba axab lajeelan badanyi ila llahi taala lajeelan badinyi min hadi ayaami ayaamtong lang kujeelan badinyi majarta ayaam oo camal soobong la sameey ayaamti eede camalkaas soobon la sameeya tan lankajeelan badinyi maybua ayaam ah, lcashri we rasulka ayaamta o ayaam lcashri aw markaasaa saaltumerena yani hataa jihaad oo fi sabiil llahi malku yani ayaamtaas ay lakujeeliya camalka la soobiya rasulka mer hata jihaad fi sabiil llahi hata ayaamtasoy camalka lasuubiya lusuubiyawlay lakujeelan badanyi sar ilaa rajul oo behay nafta tidiis amaalsha la behay jihaadka dhati fi sabillahi ka behay naftiisa waayay heshahiiday maalkina meelaha ka waayay taas e maahina hataa jihaad don taas ayaamtaas oo ayaamtaas camalka lusuubiyawlay lakujeelan badanyi qala rasuul lahi sala lahu alay slam ma min ayaamin ayaama jar ayaamtaas oo alcamalu camalkaas oo asaalixu sobon fiha fi layaami hada axad bulajeelan badanyi ila lah ilah inti kalen jeelan badan yi min hadi tan lagu jeelan badan yi ayaami ayaamtan eh yani huwa naba may bang lajeede ayaamta ayaam alcashri cashri di lcija hajka tan ansaaxibe tuman sheeyang lajeed ayaam tuman tumankaaso ayaamtood ya lajeed wa kaalu asaabta meren ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo wata walaljihaadu jihaad malku jeelan badana fi sabiililahi hata malku jeelan badana qaala nabiy walaljihaadu jihaad hata walkujaay yani jihaad hata malku jeelan badan ayaamtaas lay fi sabiil ilahi laki jihaad hata ila rajul ila jihaad rajulin rajul jihaadkama rajulkaas oo kharaja bay binafsi nafsi rajuli labay wa bimali maali rajuli labay falam yarjic huwa rajulkan nagana min dalika almadkuri min anafsi walmaali ano nagana bishayin al nagana maahin rawa buaariy buaari yani adka wariyey baab kalkan ayaamtaas camalka la suubiya ayaam lcashri cashru dilcija camalka la suubiya fal iyo adidka tusiye baabu fadli sawmi ywmi carafata yani bilcaan rafa maalinti sagaalaadka soonshe fadlishaye baabey wacashuraa baabu fadli sawmi cashuraa cashura biljeka tumanaadse wataasuca biljeka sagaalaadke yon yani soonkeeda fadbadnaantisiyan baabey a baabu fadli sawmi yawmi carafata carafa yoonshe yoonka soonshay fadbadnaantisan baabey wacashuraa baabu fadli sawmi cashuraa biljeka tumanaadse carafa maalinti sagaalaad la soomo lanki ajin hayn soonka suge fal badnaantis ambaabay acashura baabu fadli soomi yawmi cashura bilzakatu munaanti yonshe soonshe fal badnaantis ambaabay wataashucaa baabu fadli sawmi yawmi taasucaa maalinta sagaalaad bilzaka sagaalaadke soonshe soonkaas fal badnaantis ambaabay an abi gatadata radi allahu taala anhu gaala abu gataad may kagoolay suila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee la suaali can sawmi yawmi carafata carafa yonshe soonshe yana warsadi qaala nabiyna umay wala yukafiru may dhaafeeyo asanata sanadii almaadiyata yukafiru huwa sawmu yawmi carafa dhaafe asanata dhaafe dunuuba sanati sanadii dembiyaalshe sanadii almaadiyati tabti walbaaqiyati tambaageba lamadaba dhaafe wa yani suila rasuul lahi lwabsadi sala lahu alayه wasalam can sawmi yawmi carafata maalinta carafe e yoonshe yoonka soy soonshe yalwarsadi qaala nabiyu meray sala lahu alayه wasalam yukafiru huwa sawmu yawmi carafa dhaafe asanata dunuba sanati sanadii dembiyaalshee dhaafe oo sagaayre sanadii almaadiyata sabti i walbaagiyata tanbaage lama sana dunuubtiyo laka dhaafay rasulka ee lama sana dunuubtiyo tan tabti waa wal ogaaday dunuubtiyo wal dhaafi ba tan hor jartona se laka dhaafay weli mal suubine dembishe may laka dhaafay lanka ilaahay may kuhumbaarey ilahay cafiifka dhike wali dambe samay fadi ilahay ka dhoolew saasa laka dhaafay rawa muslimo muslim iya wacdiis wariyey wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhum ana rasuul allahi sala allahu alay wasalam saama rasuulka soomi yawma cashuraa bilsek maalintumnaadeed iyo soomi wa amara nabiy nabag amri bisiyaamihi siyaami yawmi cashura bilsek maalintumnaadte soomoshan amri amrunad waa mutafaqun caleyh awal lislaam bilsek maalinti tumnaad la soom waajib hadi jartinti ramadaan an farl wel laakin ramadaan hadi la farl wel hadi suno oo sunum wakale suno lay wa mutafaqun caleyh hadiskana mutafaqu can abi katadata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam suila wa suaali can siyaami yawmi cashuraa bilzika maalintu munaaskeeda soonsheeda warsadi faqala nabiy naumay goole yukafir huwa soonka soy dhaafey maal bilzika maalinti tumunaadla soom soonka soy dhaafey asanata dhunuba sanati sanadii almaadiyata tabti dembiyaalshe dhaafe si carafoo dhaymay hayti tan tabti tan horjirto dembishelka dhaafe hay taasay dan fi si fal badnay tan niyen fal badantaa laakin halsinilka dhaafe yen yani yukafiru huwa sawmu yawmi cashuraa soonka suge dhaafe maalintaas la soomi may dhaafe asanata dunuba sanati sanad dembiyal shay sanadaas almaaliatatabti waa sanad kitabi wali dembe lasubi sagaire maalintaasa ka dhaafe ka dhaafe rasulka sala allahu alay salam maalintaas ka soomo fadagaas ali rawaa muslim muslim wacdiis wariyey wacan ibni cabaasin radi lahu taala canhuma gaala ibna cabas may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay lain bakito adin baagaad ilaa gaabilin sidadka gaabilsan laa sumana soomay oo soomay ataasic maalin sagaaladkana soomay laa sumana taasic wal cashira rewaagasaason jirta maca alcashiri mana ay yani may bare rasuulka sala allahu alayhi wasalam eray lain bakito adian baag ahaado cumriga ilaahay deersi ilaa qaabilin ilaa caamin qaabilin sanadka qaabilsan sanadkan kan hada sagaala la soomay sanadka qaabilsan hadii an ilaahay indeersiyo baag ahaado laa soomana soomay oo soomay ataasica maalinta sagaalaadkana soome bilzik maalinti sagaalaadkana soome maca alcashiri tumankan waab waaba soome ba sagaalnika dareer tuman waaba soome laakin rasuulka sala lahu alay wasalam madeerna leri sanadkiisugahay madeerna dhatan ba dhimadi reeb kolku may kumid ata yani wa kay masalan ba oo bin walshe rasuulka tamaniyey hanga weeleri laakin unsuro wahti yooma sunad lay kumidayo wal weelelay saas daraadi hasa maalinta sagaalaadka nool soome bilsaka maalintiya sagaalaad maalintiya tobnaad nool soome cashuure rawaa muslimo muslim iyo waadid kuriyey baabu isticbaabi sawmi sitati ayaamin liberi soomkeeda sunanimadood iyo baabay min shawaalin sitadaas soomi shawaalin furmashay ku ahaadeen baa istixbaabi soomi sitati ayaam liber soonke sunadmadoodi anbaabay min shawaal sitadaas soo min shawaalin furmashay ku ahaadeen an abi ayub an ibni cabaasin hadiska jira a wala iskhilaafsima baabu istixbaabi sawmi lithniin walkamiisi yani kolku ahi yani saaso baabu istixbaabi baabu istixbaabi som xadiiska may dhike man saama ramadan maska dhika kansuya baabkusuya may kadaji orti abi ayuba bisabikatadu abi ayub ma ha tarjimada kalkun tan as ah baabu istixbaabi sawmi yani sitati ayaamin lib walaago iskhilaaf jiran kitaabada baabu istixbaabi sawmi sitati ayaamin yoomyaali li soonkood soonkaas sunanimadiis yan baabay min shawaalin shawaal ku ahaadeen tarjumad iyo na xadiidka nisfiri kol an abi ayub radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagoolay man saama lanki soomo ramadaana ramadaan soom uma atbaca raasiyo hu ramadaanki sittan li min shawaalin furungashe ku ahaadeen raasi kana sawmuhu sawmu man mankaas soom shay may lamid nagdey yani kana sawmuhu sawmu man mankaas soom shay may haadey ka siyaami daari dawsoon shay oo kaliya nagada wa sinad dhong oo dhan lan soomi yala mid nagadera waa muslim o muslim iya wa hadis kuriyey kalkun tarjumadii hadiiskan kala miska sina ma sadoo kalkun tarjumada oo hor e baabu isticbaabi sawmi isniin walkhamiis hagaadas hadiiska abi yani waa kay ha may saarase ha yani waa kay abigataada hadiiska saaras kaasoo isticbaabi sitati ayaamna abi ayuba saaras tarjumada walaa iskhilaafsiye taasayna waljara mala yani saas way kan hada toosi baabu isticbaabi soomi sitat ayaam xadis yana kagobadila man saama lanki soomo ramadaana ramadan soomo uma atbac raasihu ramadan i sitan lisaa min shawaali furon kumide raasi kaana soomu soomuman manka soon shay haade ka siyaami daari dow oo kale nagda waay oob yani ramadan ada soonta liberna sogootisesligtada moodni wa sogootiskana sii darto yani hariiridi iyo nayshishal goytib litaas beri rama shawaal ada soonta adoo sanadki dhon soontelmidasa may weley sanadka tiridiis loogi may balki sheegay sanadka tiridiis ini iyo ahe sanadka tiridiis may bu ahaa saddex boqol ilidun ber kolkun saddex boqol ilidun ber ramalaan sodon shay hooda soonta maalin kasta soonti tumung ajara ah helaas sado boqola meeli kukoeas litin ber la soomawnayoon yoonkiba tumungo liidunkiya kukoeyan kalka adoo sanadki dhan soonti oo kale lamida tu mana may wani xasanaad lankiyaal xasanaad lakoy tumunga jara lasel kalkan hoob maalinta soonta tuman bir adoo soonti lamida bilo sodon sha hoob soonta adoo sed boqol dhan sed boqol maalin soontiya lamida litin berina adoo liidun ber soontiya lamida kolku liti sedi boqol i liidunki ayaamta sanadka kakoobanaaye oo dhan ajarsho helaasu reed man rawaa muslim o muslim iyo wacdeedkana weriyey a yani wa kay saasaan baabu istixbaabi sawmi lsnain haduu kalku baabu isticbaabi sawmi lsniin isniin soonshe sunanimadeed yen baabey tarjumadii oho dhaankiindikaay oo baabu isticbaabi sawmi ntalka lahaay mahay gumalka lahaay baabu isticbaabi sawmi lsniin isniin soonshe sunanimadeed yen baabey walhamiisi baabu isticbaabi sawmi lhamiisi hamiis soonshe sunanimadeed yen baabey an abi gatadata radia allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam suilah wa rasuulka la suaal can sawmi ywmi lsniin isniin yoonshe soonshe la warsaday isning ma insoonta ler isning sooma slama insoonta faqaala nabiyu may ka golay sala allahu alayhi wasalam yawmun huwa isninka isninka mayba yawmun yom waay yoomkaasoo wulidtu ana lii dhali fihi fi lyawmi maalintaasa lii dhaliya rasuulka sala allahu alay salam wa yawmun maalin waayo bucsatu ana ibi o unzila lwaxyu waxyo la dejiyay calaya ana korkay fihi fi lyawmi lagadejiyo maalintaas faidaad badan alata rasuulka sala allahu alay salam mayba maalinto an horta lii dhaliyo maalinta an lii dhaliyo saasaan soomay shukra lilahi tacaala tankalmaybo maalinti adan naba liiweeliy afartun siniya rasuulka roogi sala allahu alayhi wasalam naban hayn marki afartunki dhamaaden kalku naba lakaweeli wa yawma bucistu singahayti maalinta laaibiyey naba liiweelina o unzila o unsila alwaxyu ama waxyi la dejiyey calaya na korkey fihi fi yawmi lkam isniin isniin maalinti waa waxyi laidijiye rasuulka maalinti waxyi laidijiye rasuul liiweeli maalintaas saasaan soome owta shakila wa wa yawma wa yawman waay bucistu iyo unzila taas unzila dijiyawkiyo waxyi laka dijiyo dhaafi isku macno le rawa muslim muslim iya waxdikana weriyey waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay tucradu lacmaalu acmaaliya la bandhikey yawma lisniin isniin maalinteediya la bandhikey alhamiis a yawma alkamiis fa uxibu anaan mayjeela an yucrada ini la bandhiko camali camalka ilahin bandhig camalka ilaahay la bandhig iya jeelo walhaal ana anina saaimun wa rasuulka sala allahu alay slam erey in khamiistii isniintiya la warsaday ma erey tucrad lacmaalu acmaalu bani aadam bani aadam acmaalo suubiyaw iya la bandhike ilahiya la bandhike yawma lsniin isni maalintiya la bandhike walhamiis wa yawm alhamiis khamiis maalintiya la bandhike wa ahe jimaa sabta ehd walila suubi isniinga ilahay la bandhike isniin kubilaaw isniin tilaada arbaa khamiis eh, isniin tilaada arbaa khamiisna khamiisa la bandhike acmaal ilahay soo kuwargabiya hadin malaaigta suxufti wargadoog yabtugen acmaalila suubi ya ilahay lambadike maalinta ninga kamiise soo kwar gabla lagab kay rasulka mere fa uxibu an jeela an yucrada camali camalkay labandiko ilahay lambandiko ya jeelo walhal ana anina saaiman soomana walaa kamiisi isningan soomaaw saaso eri rasulka fawa tirmidi tirmidiy adidkana wariyey fadlagan salin kalku kamiisiyo isninta soonshe waqala tirmidi may kagole xadiun hada xadiun wasan darjidisasan eh warawaama yurey xadidka muslimunga wiri bigayri dikri somi soon husowlaanga wiri وan caiشata radi alahu taala anha galada caiشha may kagolay kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may haadi yataxarahu rasulka ini dadaala yahaadi yawma اlitniini itniin maalinteed iya kadadaalay wlkhamisi wa yawma alkhamis iya kadada soonsha kadadaalay kana rasuul الlahi sala الlahu alay slam yataxara huwa rasulka dadaalay sawma اlitniin isniin soonsha iya kadadaalay wlkhamisi wa sawma alkhamisi khamiis soonsha kadadaalay walan kadadaalawn hadila ciladiha sheegni fa uxibu an yucrada camali waana saaimun filah rawa tirmidi tirmidi adis wuriye wagala tirmidi meray xadisun hada xadisun hasan hasan darjigiis hasan baabu istixbaabi soomi halaaثati ayaami yom yaali sadeed soonkood yani sunanimadeedi anbaabin hay min kuli shahrin birkastasha ku ahaaden baabu istixbaabi soomi halaaثati ayaami sidi bir soonsho soon kasoy sunanimadiis anbaabay min kuli shahrin birkasti dilka soomo sunanimadeed walaflalu imam nawawi raximah llah maylia sidi beri la soome bilkastalka soom sunanimad yelen may welisaber hoob ada soonta may lamidata kaanaka sumta shahra bili dhong adoo soonti sadber hoobka soonti bilkasta maha bilo dhong adoo soonti lamidad may wala yoonki ada soonti tumun bir ajarsho helaas yoonka kala tumun yoonka kala tumun sadi bilisaka ismana wala aflalo ayaamta la sooma oo bilkasta sadi laka soomay sunu walen anta fal badayin ayaamul bil miya mis ayaam ayaam sawad wal aflalo suda fal badan soomuha soomu thalathati ayaam sidedi ber soomansho waay fil ayaami ayaam la soom yafal badan ayaamti albelcadadaayan ayaamta bilo anun bilo anun nuras yaflale walaflalu sawmuha sawmu halaatati ayaamin sidi ber soonkooda yani fal badnaantooda sawmuha sawmu halaatati sadidi soomankooda fal badnaanteed walaflalu sida fal badan sawmuha sawmu halaatati sadidi soomawsha waay fil ayaami ayaam dhahdiya la soom ayaami ayaamti albili cadadaaye وaya yamlbil maybua athalitثa caشhara tumi sdn ila tumi sdn asilog wraabica afara raabica caشhara tumi afar wاlhamisa caشhara tumi ishan sadidas ila maylera athani caشhara tumi ilama bilo markidogya la soome wthalitثa caشhara tumi sd bilo markidogdo la soome wraabica caشhara tumi afar bilo markidogdo la soome lakin wsaxih sada saxige almashhur mashhuurka huwa lawal kan ulo le kanguliya mashhuur e sai e, o e tumung iyonay sd tumung iyo afar tuming shan wasaii sada saig almashhuur mashhuurka huwa lawal kangul waay waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaal abu hurayr may kagolay kawsani khalili wilaykay sala lahu alayhi wasalam iya indardaarami bitalaatin sed wal hadiya indardaarmi siyaami halaasati ayaamin yoomyaali sade sonsho indardaarmi min kuli shahrin bilkasta shi ku aade warakcatay duxa barjinka lamadiis rakac iya indardaarmi وan utira ana inan wataro indardaar min qabla an anam an hundur horteed متafق عaلaيه وan abi huraiرata رadi الlahu anhu taala anhu qala abi hurayr may golay awsani khalili widaayka indardaarme bitalaatin sadi indardaarmi siyaami talaata siyaami yom yaali sadee son shoye indardaar min kuli shaarin bilkastan ku aadin bilkas sadi kusoom wabirakcatayn duxa barjinta labis rakac salaatulduxa lam rakaca e indardaarin waan utiraana inan wataron indardaar min qabla an anama qabla naumi undurmeeday horteed hadi salaatuleil an kahaaneyo aman kanisata oo watarka mayla tukaday gabla noom mutafakun alayh ama bacda nooma aflalay hadii la kaaw waan abi darda radi lahu taala anhu gaal abu darda may kagolay usani xabiibi xabiibkay maxbubkay kiday lijeelan badinyi sala allahu alayhi wasalam iya in dardaarami bitalaatin sid walhaad iya in dardaarami lan adaca ana anan kutabaan huna talaata maaisun jana noolan kutabaan intiba nolol ijartan kutabaan in dardaarmi masadis dadka longa dardaartan yaale bisiyaami talaatati ayaami yom yaala sadeed soonkoodi in dardaarami min kuli shaarin shahrin bilkastasha ku aadeen wa bisalaati duxa barjinka salaadisa in dardaarami salaad waktan sayla tukadaw wabi ala anaama anaan hunduraan xataa utira an kuwatara intu hunduraan taasa in dardaarami hadii oo salaatulelan inkaan markaas may lawataray yani wa kay masalan bo ahay qabla noom cishada bacdisha wabi ala anaama ana anan hundurniya in dardaarami xataa utira ana ila an kuwatara rawa muslimun muslim iya wacdiskana wariyey وعn cabdاللahi بن cمr بن cas رadi الlahu taala canهuma qala cabdالlahi may ka olay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi min ka oray soomu talaatati ayaami yoomyaala sade soonsho min kuli shani lagu sooma soomu daari daw soonshay waay kuli kuli daari daw kuli shay lasoom waay mutafakun aleyh qala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi min ka oray sawmu talaatati ayaamin yoomyaala sade soonsho min kuli shahrin bilkasta sade laku sooma waaba soomu daari ka soomi daari daw soonshay oo kale kuli kuli daari wa may welay bilkas soom sade kasoonta adoo bilidan soomti bil kasta hoobada soonton silidkilon adoo soontay mutafaq alayh waan macaad mucaadata alcadawiyati reer cadawi lignisbay gibirtaas anaha ana mucaadata ye saala suaali gibir caalimad ah oo taabici ahaysay anaha ana mucaadata saala suaali aisata aishiya suaali radia allahu tacaala canha may warsatay akana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha haadey yasuum huwa rasuulka ki sooma ahaaday min kuli shahrin bil kastay she talaatat ayaamin ku soomayey qaalat may kagolay caisha nacam ha gultan mayray nacam ha fagultan may kagolay lata mucaado min ayi shahri kaana nabiy yasuum nabiy bilo meel mee ku soomay min ayi shahri shaharka meel kaana nabiy nabag yasuum soomaay qaalad caisha may kagolay lam yakun inabiy naba mahan yubaliki ngaabug walaw min ayi shahri bilo meelika e yasuum nabiy sooma ngaabug walaw mahan an mucaadat alcadaw anaha saalat caishata radialahu taala anha akana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha aisha diba rasuulka ladoogi jirtay yasuumu rasuulku soomay min kuli shahrin bilkas ishe talaata ayaamin kasooma jaray qalad aisha mertay nacam ha sad beri kasoomay bilkas fakulta dan mer lita mucaada min ayi shahri bili meelme kaana nabiy nabaga yasuumu nabag soomay bili meelme kasoomay soomay kasoomay sadka kasoomay aakhirka kasoomay inta kasoomay qalad aisha tumay kagolay lam yakun inabiy nabag mahaan yubaali huwa nabag king abawelaw mahaan min ayi shahri bili meelika e yasuumu nabiy sooma mang abawelan soomayla mahasadn abo welay antilay soomayla mala rawa muslim muslim iyo adidkana wariyey laakin sadidas ber etana xadis waa kobansoodba waan abi darin ayaamulbidka idin fayle inkastoo bilidon la sooma kor sdber kusooma kor laakin ayaamulbidkas waan abi darin radi allahu taala an gaal abu dar may ka goray gaala rasuul sala allahu alayه wasalam ilahi rasulka may goray idaa sumta adi ada soomaas koy soon adkagala soomaas min ashahri bileshe salaatan ka soomaas asun soon salaasata casharata misd ayaamulbili a ayati hoda imam nawaw nin sheegay fi amil bili afdal ilaha waa ku daliilshe fasum soon talaatata cashara soon tumi sade wa arbaca casharata bila afareta soon wa kamsa casharata bila shanata soon rawa tirmidiy ugu gaala xadiisun hasanu idaa sumta adi soomaas min ashahri talaatan ku soomaas asun soon talaatata cashara bila tumi sade roogda wa arbaca casharata bila afar roogda soon wa kamsa casharata bila shan roogda soon tirmidi wuri xadiisun hasan waan kataadat ibni milxaan radi allahu taala anhu qaala kataada may ka kaana rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasul shami hada yaamuruhu warasulka yamrawna unin amray bisiyaami ayaami lbeli ayaamihi cad adaayen oo ayaamta horta cadaan horto sidiya betaa ayaami layaaliya linglijeed hamiinku walaa cadl sheego ma maalantiya sidiya bacd laakin ayaam aldiil ayaamto cad ad markalilay mulaafa meelaga daran ayaama layaali lbili haminyaalka oo cadaanka ayaamti soongumana haminyaalka o ka cadaan bila tumiya farma tumi sad ma tumi shan ma geshe soong saasa lamid ma in ayaamta bilka ayaamta naftiyo macad ayaamta walogi abda aftiin laybu yong laakin haminka langajes hamin amugdo marmar nagade marna aftiin nagade han aftiinka nagada red yaamuruna rasuulka mayn amraay bisiyaami ayaamir bil bisaya bisiyaami layaalil bi bisiyaami ayaami layaalil bil yumana layliyaalka cadaanka badan yoomiyaalsho soonsho rasuulkan amri ma ay kalkumiyo yani huwa nabag may lijeede alaasa casharata tumi sadiyan lijeed wa arbaa casharata tumi afariyan lijeed wa hamsa casharata tumi shaniyan lijeed hay ayaamto bilkayon lijeed wa rawaamay wuri xadiiskan abu daud abu daud ya wuri yani wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala ibn cabaas may ka ori kaana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shemay haada ilaa yafdir huwa rasuulka ning afraane haada ayaam albili ayaama cadaan cadaanke ayaam albili ayaama layaalilbili laylyaalka cadaanke ayaamtiyo inin afuraani hal fi halarin nang afuraana kusoo idisro walaa safarin fi safarin safarnatisnanka afuraani hadi ayaamta sidan dedaala kadedaala isonsho kana rasuul lahi sala allahu alay wasalam had laa yuftir huwa rasuulka inin afuraani hal ayaam albili ayaama layaali laylyaalki ayaamtiyo ng afuraan layaalidi albili cadadaayen ayaamtiyo ng afuraani hal fi xadarin min afran wala fi safar hawa nisaaiyadskuri bisnaadin asanin baabu fadli man gof fadli sheeyen baabay faftara afuriyey in afuriyey saaiman lansoomon afursi bilay ka afuriya timireen ka afuriya gurka leen ka afuriya wafadli saaimi baabu fadli saaimi ki soomi aladi saaimkaas oo yukalu cindahu inda saaim olaka ama fadli sheeyen baabay wa ducaai lakli lilma'kuli cindahu baabu fadli man gof fadli sheeyen baabay an afuriyey huwa manka saaiman lan soomon nkursiya an afuri wafadli saaimi baabu fadli saaimi kii soomay aladi saaimkaasoo yukalu cindahu ind ladi ladigankis wala ka aamaw lanka soomano baalis wala ka aamaw fadlishan baabi waducaai laakili lilmakuli cindahu baabu ducaai laakili ki walaami duaayow shay lilmakuli cindahu kiskan wala ka aami ina duaayawna baabu hay baabu ducaai laakili ki walaami duaayow shay lilmakuli cindahu agdiskan laka aami nan du'aayaw وعan zayd bni khalid iljuhani radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay slam qala nabiy ma may ka goolay man fatara lankin afuriyo saaiman lan sooman afuriyo walinka afuriyo bun afuriyo kana lahu liman fatara kana wala afuriya lahaade mithlu ajrihi ajri saaimi kan sooman ajar shay oo kaliya lahaade gayr anahu lakin anahu shaniye laa yungasu mal nuqsaamiyo min ajri saaimi kan sooman ajarkiisa shay shay shay mal nuqsaamiyo an fadara lanking afuriyo saaiman lan sooman lanking afuriyo kana lahu liman fadara kano wala afuri may lahaade mislu ajri ajri saaimi kan soomanay ajarshay oo kale lahaade laakin ki soomi ajar kan alsiyay mae usul kamil an helew gayra anahu lakin anahu shaniye laa yunqasu mal nuqsaamiyaayo min ajri saaimi kan sooman ajar shay shayna shayun shay malka nuqsaamiyo kan sooman ajarshay shay kamil hele kan dadkan afuri sun lanka sooman ajarka ka helay oo kale usun hele kaasna jarji ma kunusaami fawa tirmidiy tirmidi adisna weri tirmidi ma ore adisun asanun saxion baa fadli man fadala san kuban waan umi camaarat alansariyati radi allahu taala anha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam dakala nabiy naba gali calayha cala umi cumarata umi cumara yan gali fakadamat giliiday ilayh ila nabiy nabaganti ke dacaaman raashingan giliidi rasuulkan seedi diek bacd raashingan giliidi faqala nabiy naumay golay kuli adina an umi camaray adin an gurugan adin didako an faqaalat mers ini ana saaimatun ana soomana faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay ina saaima lanka soomon tusali lmalaaikatu malaaigya dhaafatin andalabaas ilayhi yani wa kay saas wa dhaafatin andalabaas malaaigda yani kasaliyaas ma makfiri lanlajeeda kolka ina lmalaaikata ina saaima lanka soomon tusali dhaafatinga dalabaase almalaaikatu wa alayhi ala saaimi dhaafatan dalabaa sameew ida ukila hadi la amayo cinda cinda saaimi laka ama ida ukila acaamu laynayulfaacil macduble ida ukila acaamu acam hadi la ama cinda cinda saaimi lanka sooman baalis hadi laka amawba malaa'iga dhaafatan dalabaas wa hataa yafrugu aakiliinta inti kufaar naqdaayan haan wala amahayan inti ungurigaas ku tabaayan malaa'iga lankin usun ilahi intugas wa warubama qaala nabiyu hataa yashbacu ilahi kudherigaayan eron walarage ay ina saaima tusalli may dhaafatin dhalabaase salaa salla sidiaba salla hoobler malaa'iga kii sallidi bini aadinga kii salli ilaahiya kii salli hoob shali masalan bini aadinga kii salli mayba ilaahiya kin tuubi mana malaa'iga kii sallidi hooblkeron yani makfira kin dhalabaaso ilaahiya kasallina ilaahay naxriise mana ina almalaaikata malaaigta tusalli dhaafatin dhalabaasma ina saaima kan soomon tusali malaaikatu malaaigta ilahiy daafatin dalbaas alayhi ala saaimi daafatin dalbaas ida waktigi ukila acaamu laama cinda inda saaimilkaama hataa yafrugu akilin dandi kufaarunagdaaya warubama qaala nabiy nabag ini la arago inikagolo la arage hataa yashbacuu ilaa kudhirigaaya ay shakraawilay wa warubama qaala nabiy hataa yashbacu ilan arage hataa yafragu bedelshe hataa yashbacu rawa tirmidiy tirmidiy wadiskuri waqaala tirmid mara adidun ada adidun asan darjidatan dirjidasan وعn anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam jaa nabiy nabog seedi ilaa sacd bni cubadata yan seedi sayidul khasraji wa dadkan oo ansaar leraw reer madine oosay khasraj ya kakooban yin oosay khasraj kalkun yani oos may sayhayay sacd bin mucaad saxaabi leraw jalile khasrajintana sacd bin cubadata iya sayidsi haay kolka ana nabiya sala الlahu alayه wasalam yaja nabag seed ilaa sacd bni cubadata radia allahu taala canhu yan seed faqaala yani fajaa huwa sacd kilkoy sacd bin cubaad ilkoy rasuulka marti kabacd bikubzin wazaytin yashel fajaa huwa sacd bin cubaadata lakoy bikubzin kubsi wazaytin saliid yalkoy kubsi iyo moonfo yasheni waa rasuulka yasheni faakala nabiy nabag aami sala allahu alayhi wasalam afurahay torta afure koley d daka afuri ida ida oo sacd iyo rasuulka afuri sala allahu alayh wasalam uma qaala nabiy naumay kagolay sala allahu alayhi wasalam afbarahi afureen asaaimuna han soomang afren cindakum agdinka afren ari dadku soomang ana sababsinka dhig anfuriyasaan waakala hiamen dacaamakum dacaamkin alabraaru dadbaaryaal alehn gurigin amen wasalat ilmalaaikatu malaaigda siin do yani sin sin makfir darabtoy calaykum korkin siin do-aytoy sari manaa ducaayi oo kale wa afdarahi afren ah, yani asaaimuna hani soomnaayin afren cindakum ka afren dumna ducaayi kabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnaa yelale lafdaga may ku eta abar iya ku eta afdala saaimuna hani soomen afureen cindakum agdinga ka afureen waakala aamen dacaamakum alabraar wa aamen wasalat lmalaaikatu lafdada sugo mana wasalat lmalaaikatu malaa'iga sali duaayti alaykum korkinsin duaayti sudo horta lafdad habariyu laakin macnaaga may bua inshaaiyu ahaan duaawo i afureen mana afdala i afureen cindakum agdin asaaimuna hani sooman agdin ka afuren lakigdoayo walba sooman idin lay ka afuren doae waa kala hi amen dacamakumna alabraaro baariyaalihi amen dad baariyaal alayn gurigin amen fasigin gurigin aman dad baariyaal ala ilahay korsadaw lehi amen dacaamki doaawo mana wasalat ilmalaaikatu malaaigna doayto alaykum korkin siin doayto mafira siin dalabtoy tawaama yure wadeska walilerailahayo wa ducaai laakili ki amin doaayoshay lilmakuli cinda waktiskilka amin doaayo hadda rasuulka yani sala allahu alayhi wasalam aakil nagdi aami maakulu cindahu may nagday sacd bin cubaad walanto ayahay afdara cindakum saim sairaas red adin adhowti kitaab lictikaafi hadakan kitaab lictikaafi ictikaafiyan kitaabeya bab lictikaafi ictikaafiyan baabay fi ramadan ramadan fisa lictikaaf an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala may ka golay ibni cumar kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkm hadi yactakifuha nabog in ictikaafa hadi alcashra alawaakiratu munkida min ramadana ramadan kumida ictikaafay mutafaqun caleyh bawl ictikaaf sunuwa ictikaaf luga ahaan masaajida nagaado meelli nagaad ictikaaf lugatan maybua ay alcukufu cala shay shay korshaylka nagaado khayran o sharan wali haado sikad baa kabaranaye luga ahaan wali lakajeed iyo istilaha wali lakajeed ama istilaah oo istilaahi e kan hadantaninyaalwa meel masaajid aho masaajidanka talagali inaad adaha fadheeto cibaad ahaan an fadheetiyo ka cibaadaysoy adi kala isku jiifoy ad markaad galaaso niyoodas inti masaaidka ictikaafad ajarkin dareer hiyadahayti amanta fadlo badan weliba ictikaafka tumanka dambu waa lilayred an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibna cumar may ka goolay ictikaaf korto fii ramadan wa fi gayrihi suno laymana ramadan i eyrse marbaad masaaid hakalaas may niyoodase ini masaajidkan ki ictikaafato rogas bes ajar goone kin dareere kii an hadda oo salaado sugaasay cibaadad cilmiga ad baradaasay ma xilab zikri ad roogdey saasaay ajarkiba ma e mis quraanki kiyaasi salaadi dukdaasm e ajar goone kindarere baynama hadii ad hangniyoone masaajidkaas ugalo isku jiifatoona ajarkaasan helaan niikirinyi inama alacmaalu biniyati rasuulka sala allahu alay salam camal ma ansaxey niikirinyi cibaado ma aha niilan baahanyi markada kalaas niyo inaad masaajidka roogas hal sac fidhi ajar goone kindarere oo wal akiida hoo kale ajarki hayma eh ajarka goone kindarere mana hadii laakin isku jiifato walban akine masaajidki walba hangniyoona isku galon ajarka ictikaafka gooma gunyi maa sidii kale ajarka kale helaas cilmiga afaysgosha goonisha salaada sugosha goonu laakin ajarka ictikaafka gooma gunyobadaniyo reed niyolan bahanyi inama alacmaalu biniyat walkasta ibaadeen yin bahanyi an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibni cumar may ka goolay kana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha may bahaaday yactakif wa rasuulka in ictikaafa wahaadi alcashratu mun alawakira demb ya itikaafay cashradaas min ramadaana ramadaanku mide mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa وan caiشhaةa رadi الlahu taعala canha ana النabiya sala الlahu عlaه وasalam kana nabiyna umay haade yactakif wa nabagin اعtikaafa hadi alcashra tomon cashradaas oo alawaakhira dem min ramadana ramadan kumid aya اعtikaafaay ana النabiya sala الlahu عlaه وasalam kana النabiyu yactakif wa nabag اعtikaafaay alcashra alawaakhir tomonka dem min ramadana kumid aya اعtikaafaay xata tawafa الlahu taعala ilahay inti kaobsadahu النabiya nabag kaobsad ila rasuulka geeriyoodu tomonkaasi nadkaasa اعtikaafa jir uma bacda dalika rasuulka markii la oobsaday geeriyoodi bacdishe itakafa may itikaafen azwaaji azwaaj nabiyi naba zawjaalsha itikaafen sala lahu alayhi wasalam min bacdi bacdi nabiy naba bacdishe itikaafen mutafaqun aleyh hadiskana mutafaqu waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaal abu hurayr may golay kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay naba shay may hade yactakifu nabagin itikaafa waadi fi kuli ramadaana ramadaan kasta cashrata ayaamin tuman beriya itikaafa falama kana alcaamu sanad marki asali aladi caamka soo gobila huwa rasuulka lagoblooday fi fi lcaami ictikafa nabiy itikaafa cishriina labaatan yoma min yoomi kana nabiy sala allahu alay slam yactakif huwa nabaga itikaafay fi kuli ramadaan ramadaan kasta itikaafay cashrata ayaamin tuman bir ramadaan kastaba tuman bir ramadaan kas kumid a itikaafa jiri tumanka dembi weli falama kana alcaamu falama xasala alcaamu sanad marki xasali kana taamiwa aladi caamka soo gobila huwa nabaga lagoblooday fi fi lcaami sanadkii rasuulka lagoblooday marki la deeri xasaliye ictikafa nabiy nabo ictikaafi cishriina waay tumanki tuman kale kasii dari labaatan cibaadad maybua fi aakhiri cumri gofka maylabaanya marki cumrisha aakhirsa cibaadad laablaab kuweel khaatimiroog cibaadad badi kalkun labaatan a kuweeli rasulka ictikafa cishriina labaatan ya ictikaaf yawman mi yawmin rawa lbukaari bukaari wa xadiiskana weriye kitaab alxaji hada kan kitaab lxaji xajian kitaabe baabu wujubi lxaji aj waajibho sheeyan baabay wafadli fadli lxaji xaj fadli sheeyan baabay qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay walilahi ilahay may leya cala annaasi dadka korsho kaleya xijulbeyti beedkan gesado shay man gesad istadaac awood ilahi ilalbeyti beedkan tika awood sabiilan min sabiilin jid awood waman kafara lanki kufriyo oo xajkaas diidoon fa in allaha tacaala ilahay haniyun alihi hane an lcaalamiin caalamiinta don hane kuwa taajir ku awaay inin bahanayno mana cibaadada iyo lay meelin meelayo ma ilahay hani wa qaala lahu tacaala ilahay mere walilahi ilahi ale oo aayadii oo wujubulxaj tusiyaas xajka waajibosh aayadii tusiyaas nsheegsa walilaahi ilahay mayliya cala annaasi dadka korsho may kaliya xijulbeyti beedkan gasadowshaya kaliy dadka may ilaahay kaliya inay beedkan gasadaan he dadka dhongo cala hoob hoobler dadka dhongo nagdaas dadka dhong ini ajkan baan waajiba kata nagdaas laakin may laa gadaalo may lelay man iya kaliy man iya kaliy mantaas may bedel bedelkota cala nnaasi kolku may habahi cala naasi caam ahayti adamaylari man istadaaca kalku mahebati lanka istidaaca lay lanka kalmakajar mana oo dhay cala caamatu siyaasi laakin walku bedelay man yakaley ilaahay cala naas yakaley xijulbeyti besin hajoosha yakaley man calaa man duul korsho kaley istadaaca huwa manka awood ilahi ilalbeyti bes awood sabila sabiilan min sabiilin jidin awood sabiilan awood maanaa may wazaad i raaxili helew orinjeedi hanaga tungudishay hele daabadi kasta farafadi hele kaasa xajka kaley yani saas oo kale wa hay lankin taas helo koro bese masalan garashad hada sadikun oo kale say lanki helo kaasa xaj kaley mana sadid boqol amiskawel yani waa kay masalan ba han kalen dayuradi kraawlshakwel bs an taaso lanki helaa xaj ilahi kaley mana anas markiisa helo awlaadis biilshon in saaro yani waa kay horinjeedi hanaga biilshon idi gol ka dhaafo kabacd gurisheeni nin gadaan kaasa xaj kali masalan walilahi ilahi mayle ala naas dadka korkood yakaley xajlbayt beska ajiyosha man yakaley istadaaca hua man kawood ilah ila lbayt sabiila min sabiil zaati raacileela mana sabiilka may walanjeede zaat hor hungurug horanjeedi hanaga bari ama fag in raacilada kasafaraw ela kor mana garashi waman kafara lanki kufriyo kufri lakacbiri mana xajkaasoy lanki diido kufri fain allaha taala ilahay ganiyun alihi ane waay an lcaalamiina caalaminta taajirku e ana ku ewaay waan ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qala rasulka may kagolay buny alislaam islaamka yalakdhisay ala amsin biamsin shan goobodiy lakadhisay islaamka asaasiyay sanga lakadhisay rasulka shahadati an laa ilaha ila kalanjan ila llahu ilahi mayn wa ana muhamada nabiy lahi muhamadna rasuullah ilahi deegshay lagiro waikaami salaati salaada ogowsha lakadhisi waitaai zakati zakada siyowsha mustaxikiinta lasiya lakadhisi waajil beyti beetkamajowsha lakadhisi wasawmi ramadaan ramadaan soonsha lakadhisi mutafaqun aleyh mahadishaay waajul beyti beetkamajowsha lanki awoodo ajiyay mutafakun aleyh xadiskana mutafak waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayra may ka golay khadabana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulkeni khudbaki faqala nabiyna may ka golay ya ayuha naasu dado kuang ho kad farad allahu taala ilahay fardo ele alaykum korkin alxaja ka fardo ele e faxuju xajiya faqala rajulu rajulka may ka golay akula caamin ahy kula caamin miya alxaju xajka kula caamin miya ya rasul ana xuju xajiyani kula caamin hajiyani sanad kasta bajana gareerana la rasuul allah qaala nabiyuna umay kago ya rasuul allahi fatakata nabiy amusi hata qaala rajul rajulka ilaa kagol ha alkalimata akula camin taas kagol salaadan kagol faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay loogulka an kagoolo fadi nacam era fadi wa lawajabat hiya fariiladeede waajiba fadi lawajabat lfariilatu fariilada hashe waajiba fadi walama stafactum maan awoodo fadna wa uma qaala nabiy mare daruni oo taba ma taraktukum intisinku taba oo taba fainama halaka ma hilaagay man ma hilaagay kana huwa man kaaday qablakum waftingaad bikasrati suaalihim fainama halaka man iya hilaagsamen kana huwa man kaaday qablakum waftingaadinga hilaagsame bisababi kasrati suaalihim su-aalooda badnaanteeda sababkeeda wa bisababi ikhtilaafihim iskhilaafowkooda sababkeeda calaa ambiyaihim khilaafayeen faida amartukum hadii san amro bishayin shay san amro faatu lakoya minhu min ashay lakoya ma statactum wala woodan waida nahaytukum hadii sinkureeb an shayin sinkureeban fadacu kutabahu shaygaas rawa muslim muslim iya adisna weriyey abi hurayra radi allahu taala anu qal abu hurayra may gol khadabana rasuul lahi sala lahu ala slam faqala rasuul sala lahu alayhi wasalam markin khudba kiyaay meeray yaa ayuha naasu dadaw kuwan ho kad farad allahu ilahi waajib waalay calaykum korkinga alxaji xajka waajib waali a ee faxuju xajiya lanka istidaaca lakuhelaw lamba istidaaca lakuhelaayo xajkan baha xajiya faqala rajulu rajulka may ka golay a ana xuju xajiyani kula caamin dimastasajiana ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo sari mana faxaju baler amarka inkoley waa mayl baday shumulsquar kolku sidii haba manaha amarka shayga hadii lakaamuro walaan weelkeero weelkaas may tusiyey halsooki tusiye ilaa gariina hadii lahelmahayn hoob walaan weel hum hooblakeel surung hooblakeer halsookilay tusiye halsooki surmaas bes miilaka dhamaadi hoo tokale hadina lisheeno fi kuli saacatin lakadarmarkaa saa goonishi eda laisheeni dabaola kufiri fi kuli saaca sacad kastaba gum ekabsurnaada sifirdas markan laakin hoob gum hatokale halin kolaytusiyaas hadda fa hujuma larniha halin tolaytusiyaas garina malka darn laakin haddi garina laka dar markaas takarura sheenas masalan hadda salaadamay liley saluu kamsakum shantin tukuda shanta salaadood tukuda oo inta laylkareeba fan shantin tukuda laylera fan cumraganti donya hatokale shan salaad tukuda fadi melo kujifado fadire laakin may daba mayla kukiri fi kuli yamin walailatin aln mana kalkua fi kuli yamin walaila nti kudhimadaas wadaasa adin mana fi kuli yamin dawda kufir eedka salkarini lahel haye soonki maha soomu sooma lay hadi lera faday sooma lay lera fadi cumriganki bani halbilooda sooma fadi jes ahay soomu ashahra bilo sooma la lera fadiya hal bil lay cumriganki dunyo sooma fadi igaasi bes soonku fadi lera fadi maylku dabgeli fi kuli ramadan bil ramadan aweregdaasiyanasinadkagoya ama laan magaalin wadas ha soong hadan oo kale magaalin wadas koley mana kalkun xajkana saaso hadka kalkun aj faxaju laylari bes walkal malkir xajiyaa laylari bes cumriganti dhonyi oo dhan hastook bes xajiyaas walkal malkoo fadawre saasay mana tan hadi lay saxaabigan warsaday markaas garini weydi fiiri fi salaadi i oo kale garini weydi ana xuju kula caamin ari mana sanad kasta xajiyaale ha hool er fadi kalkun kula sanatin waajib fadi rasulka mer fasakata nabiy nabag aamusi xata qaala nabiy nabag ilaa kagool ha kalimad hata qaala rajul rajulka inti kagool ha kalimadi salaatan kagool hakula caamin niya hakula caam sad tooki kanagnaги faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka mer sidaad faday loogulto an kagoolo faday nacam ha era fadi lawajabadari hiya fariligeede waajiba fadi walama stadactu man awoodo fan fi kuli sana ay baako man awoodo fan uma qaala nabiy naomay golay daruni oo taba ma taraktukum intisinka taba utrukuni oo taba falaa tabda bisuaali suaalinka bilaawten xataa ubayina lakum ana inti ana suaalisinka arda wadalika lima yani tagacu fi xarjin wamashagatin may wele hadii suaal bilaawtan suaalihoob bilaawta yani dhibaata ka dhiyaasan loogunson kagoolo fadi nacam kagoolo fadi lawajabad hiya fariilada waajiba fadi walama stadactum an awoodo fan laakin hadda nacam meelaway rasul uma qaala nabiyuna umay walararuni o taba ma taraktukum fainama inkalmahana halaka may hilaagsamey man ya hilaagsameen kana huwa man kaada qablakum martin haadan hilaagsameen bisababi ka suaali bikasababi kasrati suaalihim suaaliman duulkasoy su-aal badanaantooda sabab sheen hilaagsamin umadoogyor wala su-aal jirin ahay yani walkasi su-aaleen masala buurtuntan e yani halohanin kudhaha bi iyo wala su-aal jirin ay walbadana su-aaleen walaagyo hay hooblisheen hadan waiktilaafihim bisababi ikhtilaafihim khilaafahkoodi ala ambiyaayin khilaafa jareen suaala badiyaayen nabiyaalsona khilaafeen saasa hilaagdi isina saasa nagatan fa idaa amartukum hadii anasan amro bishayin shay walaan weelasan ar faatuu lakoya minhu min ashay shaygasasama stabactum walisin awoodan walistidaacadin e hoob amar jar amarki walistidaacadin lakoy laakin nahi hoob jar gebahaan kureebtoomo istidaac ma jarto kureebtoomo la waida nahaytukum hadii an shayin sin kureeb fadacuu kutabahu shaygasoyra waama yura adiku muslimu wa canhu can abi hurayraa radi allahu taala anu qaala abi hurayra may gore suil nabiy nabg al wartadi sala lahu alayhi wasalam ayu lcamali camalkeeba afdal fal badan camal lasuubiya ilahay laku dhawaado kay fal badan qaala nabiy namay gole imaan bilahi ilahi lurumay wabirasuli rasulilah ilahi rasul shay lurumay ila may lere uma maada hadan camalka ki qaala nabiy namay gole aljihaadu fi sabiili llahi aljihaadu jihaad wa fi sabiili lah ilahay dahay wadidislaka jihaad oo liaclaahi kalimat lah ilahay diintis kornagata daraadiyada jihaadan baaso kugigaadaas kaas camalan fal badan ila may lere uma maada hadana ka ki qaala nabiy namay gole xajunganki xajkaasoo mabrurn lakabaaro faray maclushaakitaabalxajakajar tanmaydon fadan xajun mabrurn lakabaaro faray xaj oo dhati sumaatay walba non kasubin usubanifasiri doonay mutafakun caley almabruru alxaj lmabrur xaj lakabaaro fali maylin lajeede huwa xaj kusuge aladi xaju laa yartakibu saaxibu saaxib lxaji xaj kusuge saaxib shan koronsadaane fihi fi lxaji macsiyatan humaatan kasameeyan macsiyan kasameeyan kaasa xajlmabrur lera wacanhu an abi hurairata radi allahu taala canhu qal abi hurayr may kole samitu rasuul lahi dheegi sala lahu alayه wasalam yaqul rasuulka halka kolaw iyo dheegi man xaja lanki xajiyo falam yarfuf injimacan walam yaksub infasigowna rajaca huwa mankaasoy hanagade ka yawmi maalan usoolamidey mitla yawmi ka yawma maalan ka yawmi waladatu ama ka yawma waladatu lamadaba ka yawma waladatu umuhu aadis dhali oo kalamidey yahanagade a mutafaqun aleyh dembi saas kalamidey maanaa dunuubta dhongala kudahiriye unug hada dalgisoolmidia nagadalili xajka fadlagaasali a wafadli lxaji yaadgalna samictu rasuulalahi dheegiya abi hurayra sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaa dheegi man xaja lanki xajiyo falam yarfus an farac yaarne farac yaaran samey ey aljimaacu wadawaacihi alnijed rafadka may lanijeede falaa rafad walaa fusuk rafad maybua aljimaacu wadawaacihi jimaaci walidaganka weeraw mubaashare iyo dhongoshi iyo isgibiyo iyo waliba jamacda danka weeraw haanasoy oo kale samayn wakada tacriidu bambaho biljimaaci lambambaho oo foolba soojiditis jimaac lambambaho fi lkalaami hadalke usuna lamid lahi masalan fadee inti lanka xagsa ka jaro zoojidis oo kale hoobla jartanka dhawaal mana hataa tataabasho walban samayn saasa lafade rafadka saasu man xaja lanki xajiyo falam yarfus unfo yani waa kay jimacna jimaaci walilimiden samayna hajidati jimaaanku buri of jimac samay hajidon ba bure samaynured falam yarfus injimacna walam yafsuk un fasigowne daacad ilahi inkubana macsi walhumaten samayne daacad ilahi inkuban rajaca huwa mankaaso yanagda xaajaga eh ka yawma maalin walada dalayhu man kusuge dalay umuhu aadis dalisoo lamideeye yanagde dimbasaas kulamideeye mutafakun aleyh wacan an abi hurairata radi allahu taala anu ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam qala rasuulka may ka goolay alcumratu cumro ila lcumrati cumraka lukudeera kafaratn waay limaam aladigi baynahuma bayna alcumratayn lamada cumro dhahdi haati dimadaafangato walxaju xajkaaso almabruro lakabaara farin laysa lahu lilxaji jazaan man sugnaan ila ljanato janama in mutafaqun caleyh qala rasul sala allahu alay slam er alcumratu cumra ila alcumrati cumro inti lukudeera cumrada la samayti cumro kala samayti kafaaratun dembi dhaaf waay limaage dembi dhaafangato baynahuma bayna alcumratayn lamada cumro lamdatiyo haadi cumrada i cumrada lamdatiya wali dunuube dhaafaya cumrada la sameeyo walxaju xajkaasoo almabruur lakabaara fari xajulmabruur meerni aladi laa yartakibu saaxibu fihi fi lxaji macsiya xajkaasoo lakabaara farina oo lanki xaajaga o xajki ha sameeyay humaatan hansuubina xajay baara ka samayn laysa lahu lilxaji mansunan jazaan abaalgud ila aljanatu jilal abaalgud awa mutafaqun aleyh abaalgudsiya jilan lankaas sa rasuulka sala lahu alay slam fadilat lxaji xajka fadilihisusiya mutafaqun aleyh وan caiشhaa رadi aلlahu taعala anha galad aiشha may ka gore golson mer ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi o nalaa nacno unuma ergaana alجihaada جihaadka afضal alcamali camalka an fal badan iniya falaa nujaahidu nacno najihaadano faqala nabiy na may ka golay lakin afضal الجihaadi جihaadka fal badan xajun xaj waay xajkaasoo mabrur lakabaar fali rawa الbخaariy adis wariyey aiشha رadi aلlahu taعala anha galad merta golson mer ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi o naraa naxnu unumay baaragaane aljihaad jihaadki aragaan aflal alcamali camal haan unfal badan haalyo yin aljihaad aragaan aflal lcamal camal haan unfal badan iniyn jihaadka ini aflal ilahay walankadhawaada unkafal badanya aragaane he bilaanten unun falaa nujaahidu naxnu macashara nisa khasisay bilaantun ena unun ma jihaadan migalka jihaadan bahayaan aflal ni niyawa qala rasulka mer lakin aflal ljihaadi jihaadka unfal badan xajun xaj waay xajkaasoo mafruurun lakabaara faray hay filante tinsi jihaadki may bu ajulmabruur jihaadkaas bay yani kadadaala ajkaasay kadadaala rawa lbuaari buaariy waadii kuriyey anha yani wa kay saas waay meel kale oo oh, lakunna ilaason ja lakuna isin mayba siin sugnaaday afdaluljihaadiya siin sugnaadi riwaayataasadaas isin bilante ting lakuna lakuna isin bilante ting may siin sugnaaday afdaluljihaadiya siin sugnaadi huwa afdaluljihaadka may bua xajun mabruurun waay tan riwaaya jirti lakin hadda laakin antiya lakin afdal jihaad jihaadka anfal badan xajun waay xajkaasoo mabrurkabarafara albuaari waan an aishat ana rasul saas dartiye azwaaj nabiy yani xajkantiba nooleen aisha markas bajert xajkan bajert markas waan an aishaa radi allahu taala an ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasulka may ka gol ma min yawmin yom majar aktara badan min an yuctiga allahu ilahay hurooya fi firyo cabdan odonurayaw min annaari kuroyaw badan min yawmi carafata ku badan majarori rasuulka sala lahu alay salam ilahay odoomin shay wali naar kuroyaw maalinta oo yawmu carafiya badan sa rasuulka eli sala lahu alay salam ma min yawmin yawm majar yawmkaasoo aktara badan min an yuctiga lahu ilaahay huroyaw fi fi lyawmi cabdan odon huroyaw min annaar kuroyaw badan majara min yawmi carafata ku badan majarta yawmu carafi in badan wali ilahay odoomanka naarta kuroyaw maalintaas carafe kumaankunla kuroya ilahay naarta kuroya rawa muslim muslim wa adidkana wariyey yung idin fal badan waan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy na umay ka golay cumratun cumro cumradaasoo fi ramadaana ramadan fishi hati tacdilu hiya cumradii ede may lekaadaas xajatan xaji lekaadaas o xajatan xajood macya ana maagay haati lekaadaas mutafaqun caleyh ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy na umay ka golay cumratun cumro cumradaasoo fi ramadaana ramadan datiya hati tacdil hiya cumradiyeede maylekaalase xajatan wa cumrada ramadaanna iidan fal badanta xaj adoo xajibi oo kale lekaalasal o xajatan ba lekaalas ajkaasoo maciya rasuulka xaj oo aniliilijaray yani sanadki tumanaad rasuulka hijrad marki tuman roogdiya xaji xajatulwada ana liilijari oo kale fadiliya lay cumradiyeede cumrada ramadaan yeel iidan fal badanta mutafaqun caleyh wacanhu an ibni cabaasin ana imraatan bilamaya gaalad imraa ma ertay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ina farilat allahi ilahay fariladiis calaa cibaadihi cibaadillahi ala doomin shayka farluel fi lxaji xajfii shayka kafarluel adragad hiya fariladiyade may heleelay abi aake heleeli shaykan hala kowni shaykan halay sheekha soo kabiiran laa yadbut un cala araaxilati raaxila korshen sugnaadaan afa axuju xajiyay canho can abi aake ku xajiyay gala nabi marayna mutafakun caleyh yani xajulmacduub danki o boostahay kuxajihay o kale mise caajiskaay miswaayalkahay ajii korno ana mratan bilaamaya gaalad indaameertay ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ina fariilat allah ilahay waajib waajibitay fariiligiis oo calaa cibaadihi cibaadilahi ala doomin shay ka farad weeli fi lxaji xajfishayna ka farad weeli adrakad hiya fariiladi adee deerti abi awke deerti shaykan hali sheek sheekas oo kabiiran weli waayaleedan laa yadbutun sugnaado korn cala raaxila raaxila korshen ka sugnaado kor mugo dawaafo dareero kacbadi banaanka sura musudhaaf arafadiisuna muskudaafata faacilan kusugnaado korne iyo helel waana xajkina wal awoodna haaye ti mana walka xajiona dhaba laakin yani wa masalan waayo musugnaado kordaasa afa xuju xaji anhu an abi kala nabi may golay nacma ku xaji mutafaqun aleyh saaso lanki waayele o saas oo kale ku xaji kor soo yani wa kay oob suub daaban kusugnaado korne safar kor ku xaji korel mutafaqun aleyh hadisuna mutafaq waay saase tila lagabiyo dad ah, yani wa kay aragaas manaayo aji korna daabahadang sunaado kor muskiletlakda aj waana ajkalawida ladhawaafiya larorfiyaayo yani saasa aragaas gaari gaan lang ijaar oo yani waa kalka dareeriyo saaska ajki kadhawaafayaan ajka kagudbaayan kolkan wali awooda saaso yani hoob awooda teeda kor wal hoob hoobka laakin walkuajon dhimile mutalankibuhayl saasane mutafakun alayh waan lagid ibni camirin radi allahu taala anhu anahu ana lagid binu camir yata huwa lagid teeda nabiy nabagan sayri sala lahu alayh wasalam faqaala lagid may ka ina abi akay shaykun waayo kabiirun waaye laa yastadiicu awood alcaja awood wala alcumrata awood wala dacna roro safaro jaadi raho awood adacna wala lirtixaal awood qaala may ka golay xuja can nabika awka ku xaji wactamir waan ku cumraysaya nabika rawa abu daud atirmidi waqaala xadiisun xasanun saxiixun emay bale lagid bin camir radi allahu taala an anahu ana lagidata ataa saydi nabiya saydi sala allahu alay salam faqaala lagidun lagid meeray ina abi awkay caamir e shayun waayal weliba kabiirun eedinte wi laa yastadiicu huwa abi aawkay ngawood malxajaj ngawood wala alcumrata amrona ngawood wala aldacna rorasho na ngawood wala dacna rorasho ay lirtixaala rorasho wasayra hataa yaxuja o yactamiraw ahi xaj iyona inti ku cumraysadaw lang oo rorasha ta safar awood mee dayuror hakoro daabur hakor meew waktigaas dayur alba majarna meel lisafar ay geel oo kale lakore firis baqala lakore walaasong ma awoodo qaala nabiy naumay ka golay xuja amarwa xuja xaji aw ka hobsaasay an abika aw kaheshe ku xaji waactamir waana cumraysoy can abika aw kan kucumraysoy oo kalku xadid may daliilingaya ini lanka oona o caajiska eh oo daciifka eh laku cumraysado kor waana laku xaji kor cumro dhon hata walku sameey korsado xajilalamid sa xadiiska tusiya rawa abu daud abu daud xadiiska werigo tirmidini werigo ala tirmid mari xadiisun hada xadiisun hasan saxiix can saib bin yazid radi allahu taala canhu qaala saai may ka golay xuja yani wa kay wala xaji xuja oo dhay mar maayo adina majul ficilki kalku naxwad lailka shal baraba yani si oo dhay xuja xaji an abikaaji antan may xuja biya ani lila xaji ani lila xaji ficil majul laafaacil biya taas jar xuja biya ani lila xajiye maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca shay lila xaji fi xajat lwadaaci isagoo sidki hadshay ay hadlahay saa ibn yazid walhaal anani ibnu sabci siniina todob sin nagood ah todob jar ano ah ya rasuulka liliwadiya li rasuulka markacajiyaanin wala iwadi todol jaraa kolka awlaadi yar yar ini adkalan wadaaw finaanta xadiiskana tusiyaa rawa albukhaari ya wacdeedka wariyey waktigii hore yani zamanaadkii hore oo yani wa kay awlaadi wal iskuhoda jari laakin hadda zamanka dhib badan ta lankiwinagiba dhibaato yani kalisdan badan waktigii hore wal yararka bajari dadkana awlaadin wal iskuhoda jari can saaib in yazid hadda may lay kalkun unog yar yahay todoba jarahaaya lay akelalahajiski rawa albukaari bukaari wacdeedka wariyey hadda saas awlaad badan awlaadata inta lakahaay dabta lakahaayo ladhawaasi argaas xajka lakala jar mana وعn iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma ana النabiya sala الlahu عlyه وasalam lagiya النabiy nagolkulmi rakban safaray birawxay makanka rawxlera faqala النabiy naw may ka golay man ilqawm dadkan ay qaalu meren almuslimuna naحnu lmuslimun qaalu may ka golen man anta adin kala nabi mere rasuulullahi a farafacd imraatun bilaa may soo korweeli sabiya unugun yar korwe ya korweeli sabe faqaalat merta eli hada xajun unugun kange irtaysaaran hajleya qaala nabiy mary nacma walaki adin ajron adin lu wareegah adin ajarkalatusun hajaliy rawa muslima muslim ya wadi irtaarn alaan hadwal sameeya ladirtilkwedo ajka dadka birshay alabahaya fursad yani waa kay masalan dadka birshay fursad gaba wadameedi fasaxyi sida cariirigin soomaali mee bes awlaadiyo dadkao dhan a guure mana awlaadiyo i waswezan masalan waana hajkirooga aragaas awlaadi minaanka arab kaddeeriya waan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana nabiya sala lahu alayhi wasalam lagiya nabiy nabo la kulmi rakban safarey yala kulmi rakba manaha safarey lay yani jamcu raakibin alkaa kaafilatan safarey min arika biro waxaa iya kala kulmi makaan oo calaa sitatin wa halaatiin milan min almadina sodon iyo nayaw li ilgesid yani waa kay masalam lihidun todobaatan ilama kilometr oo kale say injarto madina injar yani waa kay saas meelaso iya rawxogaas meela rasulka dadkala kulmi birowcay todobaatan kilomitr mir madina jar ku dheer yada safare ee rasulka kulm isoo meeli maraw fagaala nabiy na may kagolay manigom dadkin ayin hayatin ser gaalo meerena almuslimuun awaena waktigaaso ilen dad gaale ana roogan dad muslimiin ana roogan kalkun ayatin muslimiin ana gaala mihin muslimiin ana eran abtirfayle ka abtirsle gaalo markaasa yoon meeren yoon makasaayan muslimiin rasulkana makasaayan gaalo meeren man anta adin qaala rasulka meere rasuulullahi aanin muslimiin isin yidin ahaa rasuulka isin rumaaya sin rasuululahi ilahi ileeg shay ahaa amin farafacat imraatun bes kalkun marki hoob nisbardi kalkun waaba su-aalba jibril lakoyti farafacat imraatun akorweelaysabiyan akorweeli onogo onogoretiya saarnaay saan gaadi fagaalad meertay ilan rasuulka miir saaran kalkun reed onogya tusay fagaalad meertay axajun lihada kan xajlaya axajun xajmiya lihada lwilad sabiy sabigan xajian sugnaaday onogan xajin sugnaaday hadi naxajsilaba kana nabiy naomay golay nacam ha xajyaley walaki adin ajrun adin ajarkalato hawa muslim muslim iya wadi guriyey waan anasin radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alay salam xaja nabiy nabo xaji calaa raclin agal korshe kaiyo ka xaji wa kana zamilatahu wa kanat hiya racladiyeedelay may haytay zamilatahu zamilat nabiy nabo agal saarshi hayti calaa raclin calaa naaqatin tan ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam xaja rasuulka xajiyey calaa raclin calaa naaqatin haloo korshe wa ka xaji haloo saarnay rasuulka halasakaxaji wakanat hiya raxlad yeele naagad yeele lail zamilata zamilata nabi nabag agal saarshay hayti agalkan yeeda lain saarnay zamilo maylin kasa dadki hor yani ofka marki safara halow si kore haloona agal shee saarde saasa wela jira kalka rasuulka mahayne tan o usa saariyi layna agalka reedan saaranaayo mana dhacaam shey alaabtis meel lain saarnaayo yani lang isbinayaayo saase mahayn rasuulka sala allahu alayh wasalam agl shee saarda daabilis mana usun kora albacir ladi yuxmal alayhi acam yazamil lere bacir oo acamki alaabtil kumbardo araada anahu ana nabiya lam yakun mahan lam takun macahu zamilat mana rasuulka hal oo agl shay saarda mawadano tacmil acama wamataca bal kana nabiyu dalika kaasnay macmulan macahu ala raaxilati hal usa saari yilayna agl shay saarnayt fa kanat hiya raaxila wahiya zamila iya layna saaranay haliyede hadalka niyaadlasamnhat mana halkasaasjed matala oo tawaaduc shay yatusiyaas rasuulka tawaaduc shay hajkaaso isxajiya saaseta lalaqabon boqol neef geela xaramka yani kagoori mina kagoori boqol neef geela hadiy iyo wedi markaasa haloolayna kasafar ahay yani saas ahay tawaaduca tusiyaas waani ah yani ani ah an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qaala ibnu cabaas cabdillaahi bn cabaas may kagoolay kaanat cukaabo cukaado makaan kolera wamajinatu wadulmajaazi may haadin sadidas makaan aswaagan suug yaala fi ljahiliya fi zaman ljahiliya yahaadi jiren fata'asamuu dembeheleeliyen an yatajilu ini ganacsadan fi lmawaasimi mawaasimkaas sadidaska ganacsadan dembeheleeliyen fanazalad mahadegday laysa calaykum isin korki mahaan junaaxun dembe mahaan an tabtagu ini dalabtan fadlan dalabtan min rabbikum rabin ishe fadlaku dalabtan fi mawaasim lxaji xajka xiliyaalshay rawa lbukaari bukaari o adeskala weriye an iبni cabaasin radi lahu taala anhuma qaala iبn cabas may ka gole kanat cukaado cukaado makaanka leraw may haatay وamajinatu makaanka majina leraw may haatay miyaha majinatinga ala arudan yoma miyaha majina elgurahi bilaal oo kale kanat cukaado cukaado may haatay وamajinatu makaanka majina leraw may ba haatay wadulmajaas sidid ba aswaagan iyo haaden sid suuq iyo haaden fi ljaahiliya oo may samay jireen waktigii hora sanadkii basugoola amire sanadka dhon ha wareegade wali adgada sufadaas hadii arsadaas adin wali lakogada fadaw oo lak yani meel lakogada fadaw meelaasaan diyaariyaas o kaadi sanadkan balan eeliley sanadka dhon wali lahare meela lashena lasalgadade wal ashcaara lakadijiye wal iska amaane wal faantame wal kushaltame hadina sanadka dem hadan majini lakooye beri hadin walay ganacsigi faidi walilah melkuwele wal iska amaane kamri melka dhamaaya iska amaanaya shicra dijiya usushataba taaso weli jira sanadkadam hadin dulmajaas kolkun suuqyaalo taas ahayn hajkasay hoob sanad kasta hajkalankooyob suugoo la gobode mana ye ganacsi lakagobode kolkun reed asxaabtii hortaaran saasa hada jartay hoob sanadkan hajka rasuulkaan la baheen walaagoma ereen noo xaaje na islaamka wala ogoliya ordaan waafa suu bii jarnay lang xaaje ganacsada kore saren dembi koobsadeen amalen ganas soo kornasa saren markaasa laysa calaykum junaaxun an tabtagu fadla markaasa laadi ganasada kortagale adoo xaajeata adalkaas gadgaada kortalilay mana cibaadadana samay sidaas hoola kalen iskuwadaas binatureed mana kaanad cukaatu cukaada may haatay wamajinat wadulmajaas aswaagan suugyaaliya haadan fi ljaahiliya fi zaman ljaahiliya fata'asamuu taxaraju dembi heleeliyen wadanuhu idman dembiyan malen an yata in yastajiru ini ganacsadan a dembi heleeliyen fi lmawaasimi xilol xajka xiliga xajka ini ganacsadaa dambe heleeliyen muslimiin fanas ilan jaahiliin toraan samay jireen lakin ama hadda muslimiin ama xajkan lagun samey korisaanka dhakisaysaren fataasamuu dembe heleeliyen ay taxaraju dembe heleeliyen wadanuuhu isman ganacsigaa samay malayna dembe malay fi lmawaasimi xilol xajka la ganacsadaw iyo dembe obsadeen fataasamuu dembe obsadeen dembe heleeliyen an yatajiru ganacsadan fi lmawaasimi xilol xajka ganacsadan fanazalad reedmee degday laysa calaykum isin muslimiinta tin xaajiyaalka tin korking mahaan junaacu dembi korking mahaan an tabtago ini dalabtan fadlan riski dalabtan min rabbikum rabin heshe gurug way diidan mana riski dalabtan ganacsi way diidano oo ganacsataano faaiida laan dembi korking mahaan fi mawaasim lxaji xajka xiliyaal shay ganacsatan dembi korking mahaan fi mawaasim lxaji xajka xiliyaal shay sala dalabtan dembi korking mahaan an tabtago kutaclojijal majrud laysa calaykum junaacu dembi korshing mahaan an tabtagu fadlan fadlo dalabtan risqi dalabtan min rabikum rabin heshay fadlo ku dalabtan ganacsatan mana fi mawasim lxaji xajka xiliyaalshay fadlo dalabtan dembi korki mahan aydaas ilahay dijiwal fasaxi rawa lbuaari buaari adidka nuriyey sa jihaad